bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbih aجmaciin annact qaala الnaadimu raximah اllah tacaalى yatbacu fi اlإcrاab اlasmاء اlأwl nactu wtwkiid wcaطf wbadl faالnactu taabicu mutimu ma sabq bwasmihi aw wasmi ma bih اctalq wlyucطى fi الtacriifi wالtankiiri ma lima talaa kamrur bqowmi kurama wahwa lada الtwxiidi wالtadkiiri aw siwaahuma kalficli faqfu ma qafow wancat bimushtaqin kasacbi wadarib washibhihi kada wadii wاlmuntasib wanacatuu bijumlati munakara faucطiyat ma ucطiyathu khabra wamnac huna iqaaca dati الطalbi wain atat falqowla admir tusibi wnacatuu bmasdari kahiira faltazamuu lifraada wاtadkiira wanactu gayri waaxidi ida اkhtalaf facaaطifa fariqhu la ida اctalaf wanacta macmuulay waxiiday macnaa wacamalin atbic bgayri istithnaa wain nucuutun kahurat waqad talat muftaqira lidikrihina utbicat waqطc aw اctbacin yakun mucayana biduniha aw bacdiha qطc muclina wrfac aw insib inqaطacta mudmira mubtadaa aw naasiba lan yadhara wma min almancuuti wاnnacti cuqil yajuusu xadfuhu wa fi nacti yaqil inta wuxuu ka gelaynaa musanifka raxmat ullaahi calayhi inuu noogaga hadla baabkii la yihahdo baabu tawaabic tawaabic iyada waxa weeyaan xaqiiqatan baab oo gooni ay u raacsan tahay ma jirto laakiin sida badan waxaa la raacsiyaa majruuraadka sababtana waxay tahay waxa weeyaan isim hoos dhigan haddii la arko ima an yujara bixarfi jarin aw biidaafatin aw bitaabic sidaasaa la yihahda sida bismi illaahi araxmaan araxiim oo kale weeyaan laakiin qeyd uma aha oo waxaa weyaan kan hore wuu godnaan karaa way ku raaci kartaa godnaanka ama kordhiga way ku raaci kartaa marka baab kasta in la raacsiiyo munaasib bay u tahay walidaalika markuu cawaamishii oo dhan dhameey yaa musanifka gooni baab yuu eh, ugu khasisay wuxuuna u jeedaa marka in uu ka dhigo eh, abwaab leeyahay oo jamiici alabwaab alatii taqadamat min marfuucaatin wa mansuubaatin wa majruuraatin kadib intuu sheegay buu wuxuu ku leeyahay hada taabic likuli ma taqadama saas weeyaan markaasuu musanifku wuxuu ku yidhi yatbacu fi licraabi alasmaa alwal nactun wa tawkiidun wa cadfun wa badal yatbacu waxaa raacayo fi licraabi waxaa ka raacaya xagga icraabta oo godaal iyo kordhig iyo hoosdhig ah alasmaa alwal asmaada horeysa waxaa raacaya nactun sifadii wa tawkiidun adkeyntii markaasuu ku yidhi asmaada horeyso icraabta waxaa ka raacayo afartan yatbacu wa raacayo alasmaa aluwal asmaada horeyso fil icraabi waxaa ka raacaya nactun iyo wa tawkiidun wa catfun wa badel tirid marka musanifku yuriid an yaquul laka hadihi alasmaa annucuut macnaha hiya alasmaau almushaarikatu limaa qablaha fi lcraab saas inuu ku yidhaahbu rabaa waxaa la yidhaahdaa tawaabic asmaa la wadaagsata midda ka horeysa icraabta kala wadaagsato haddii aad tiraa jaaanii rajulun rajulkoo kariimun ra-aytu rajulan kariiman maratu birajulin kariimin marka fiiri kariimkaas hadda waxa weeyaan waa nacti wixii macnaha ka horeeyey icraabta isimka horo bimacnaa ana icraaba athani yatagayaru bitagayuri icraab alwal intaasuu musanifku u jeeda tacriif waa marka kan asmaada hore waxaa ka raaca midka dambo intaana ka raacda jumlo ahaan waay markaasuu wuxuu si gaar e kaaga hadlayaa nactigii ilan baabka baab tawaabic markii la yidhi haddana nacti weeyaan markaasuu musanifku wuxuu leeyahay fannactu taabicun mutimu maa sabaq biwasmihi aw wasmi maa bihi ictalaq fannactu nacti waxaa la yidhaahdaa taabicun mid wax raaco mutimun dhammaystiro maa sabaqa limaa sabaqa wixii ka horeeyo biwasmihi asiga calaamadiisa ku dhammaystiro aw wasmi maa bihi ictalaqa ama wixii asiga ku tacaluqay calaamadiisa ku dhammaystiro markii uu tawaabicdii si guud noogu tiriyey yaa tawaabicdii haddana uu galaya inuu ka hadlo markaasuu nacti gooni ugu bilaabay marka nactiga wuxuu ku yidhi laba mid buu noqonaa ima an yadulla calaa macna fii matbuucihi aw fii maa yatacalaqu bimatbuucihi sidaas weeyaan matbuuciisa ama matbuuciisa waxa ku tacaluqa markii uu matbuuciisa uu waxa kuu sheegaa takhsiis iyo wixii la hal a ah marka fa nactu nactigii taabicun weeyaan mid dhammaystiro taabicun mid raacsan weeyaan mutimun dhammaystiro maa sabaqa limaa sabaqa wixii ka horeeyo biwasmihi ku dhammaystiro wasmihi bimacnaa asiga calaama ahaan uu u yahay oo kii hore bimacnaa yukhasisuhu ayb marka biwasmihi bimacnaa bisifaatihi waay aw wasmi maa bihi ictalaqa ama taabica hore wax ku tacalluqo iyo waxsana uu ku samaynaya mar hadii aad tiraahdo fiil hadda marartu birajulin kariim kariimtaas waxay ku caddaysay sifa oo midka matbuuca hore ah oo rajulka ah sifa ku dhex jirtay oo kii hore ku tacaluqdo ku cadeeyey kaas waxa weyaan marartu birajulin kariim markaad tirahdid haddii aad tirahdid marartu birajulin kariimin abuuhu haddaad tiraahda aabihiis miduu wanaagsan yahan soo maray hadda kii hore macna ku dhex jira kuma cadaynin laakiin kan hore wax cilaaqa la leh oo aabihiis waaye aabihiis iyo rajulka calaaqay leeyihiin marka wasfigan hadda kariimin abuuhu hadii la yiraahdo kariimintaas macno oo rajulki taabica raacsanay kuma cadaynin laakiin waxay ku cadaysay macno kan horo raacsan kan horo wax cilaaqa laleh macno ku jirayuu ku cadeeyay saas unbaa loo jeeda marka ictalaqa bimacnaa tacalaqa marka nacti sidiisaba waxaa la yidhaahdaa sifo weeyaan labadaas waad ka cabirta asifa walmawsuuf kan horo marartu birajulin kariim hadaad asaas tiraahda rajulka mawsuuf ninkii la sifeey waa kariimna waa wixii wax sifeey nactina kan hore mancuut waa la yihahdaa midka labana nactiyaa la yihahdaa walidaalika waxaad leedahay incat lii fulaanan fulaan io sifeey ama sif fulaanan labada isku macno waa luqa ahaan marka fa nactigii taabicun mid wax raaca weeyaan mutimun dhammaystiro maa sabaqa lima sabaqa biwasmihi asiga macnaha calaamadiisa ama wax lagu yaqaano kan hore wax lagu yaqaano yuu ku dhammaystiraa oo lafdigiisa aan laga fahmayn hadda hadaa tira birajulin inuu shaxiix yahay inuu kariim yahay laga fahmi maayo laakiin kariimin haddaa ku dartid waxay noqonaysaa kan hore wax lagu yaqaano calaamo ah inuu caddeeyo kariimtaa lagu cadeey aw wasmi maa isim calaamadiisa ictalaqa bihi ku tacaluqi kan horo isimka horo wax macnihiisi macadaynaye isimka hore wax ku tacaluqa macna ku dhex jiray uu ku cadaynaa marka inuu ku yirahdo rabaa ataabicu huwa aladii yukamilu matbuucahu bidalaalatihi calaa macna fiihi aw fii maa yatacalaqu bihi intaasuu rabaa inuu yukamilu matbuucahu ama yakmulu bihi matbuucuhu labada waa la dhihi karaa matbuuciisa ku dhammaystirmaayo bidalaalatihi taabica tusitaankiisu calaa macnan oo ku tusiyo fiihi fi lmatbuuci aw fii ma yatacalaqu bihi aw fima fii matbuucihi fii ma yatacalaqu bihi bilmatbuuci matbuuca wax ku tacaluqo macna ku dhex jira yuu kuu cadayna marartu birajulin kariimun abuuhu kariimin abuuhu haddaa tirahdid abuugaas waxa weeyaan asiga mawsuufkii ma aha ama mancuudkii ma aha laakiin mancuudkii hore cilaaqa laleeyahay liannahu abuuhu waay liannahu hunaaka cilaaqa bayna alabi walibni intaa weeyaan nuqtada kaleoo muhimka ah markaa tawaabicdii aada garatay tacriifkeedina laguu sheegay si gaar a nactigan haddana kuu tacriifiyey markaasaa waxaa la leeyahay alcaamilu fi ltawaabici huwa alcaamilu fi lmatbuucaati sida raajixa waxa weeyaan tawaabicdan hadda aanu soo sheegno nactiga lehoo towkiid ruo cadfiga leh oo bedelka ah waxaa ayaga godanaya ama kordhiganaya bixasabi maa qablaha caamilka matbuuca ku camal falay keli a ah waxa weeyaan khilaafka ma joogo towkiidka iyo maxaan ku irahdaa nactiga iyo cadafka inuu alcaamilu fiiha huwa alcaamilu fi lmatbuuc inuu yahay bedelka yaal murun badan laga keenay laakiin musanifka iyo keyrkiisa waxay qabaan alcaamilu fi lbedeli huwa alcaamilu fi fi aydan almatbuuci oo bedel minhuga ah ayib marka taas waxa weeyaan icraab waay midda kale waxaa lee tacriifka musanifka hadda uu yidhi fanactu taabicun mutimu maa sabaq biwasmihi aw wasmi maa bihi ictalaq tacriif oo dhammaystiran ma ah liannahu wuxuu ku tusinaa baa laleeyahay markii uu nactiga uu takhsiis faa-ideeyo yay tacriif u noqon kartaa laakiin nactiga aqraad badanaa loola yimaadaa min beynihaa takhsiisu nakira haddaad tiraa marartu birajulin kariim iyadoo nakira ah, nakira soo dhawaato ka dhiga taqrubu ila almacrifa liannahu haddaad tiraa marartu birajulin haddaad tiraahda lafdigaas yasduqu calaa kulli rajulin bakhiilin kaana aw kariiman laakiin kariim marka tiraahda intii bukhalaad ahay wahum alakhariya aada bixisay marka nakiradii takhsiis bimacnaa waad soo dhaweysay mar kasta saas ma aha mar baa waxaa laleeyahay uusan u imaanaynin inuu kii hore dhammaystiro liannahu waxaa laga yaabaa annahu yaأti limujaradi اlmadxi aw اdam haddaad tiraahdid bismi illaahi araxmaan araxiim araxmaan araxiim laba sifo weeyaan oo madxi ah marka madxiga waa ammaan adiga aada istinaafaynis haddaad tidhaahdo marartu birajulin haddaad tidhaahdid hadda alkariim iyo alraxmaan araxiim iyo kulli waxa weeyaan waa waa madxi waay lakin haddaad tidhahdo marartu bikhaalidin alfasiq haddaad tidhaahdid waxa weeyaan ninkaas laysa bisharin inuu macna lfisqi fiihi uu ku jiro adigaa laga yaabaa inaad min cindika aad marka macna fi zayd daa'iman ma ahane waxaa laga yaabaa macno ou yunshiu lmutakalim inuu min cindihi ka keeno marka daaiman almuhim daa'iman ma aha ana alawsaaf tubayinu macnan fii matbuuciha daa'iman maah la aqlabiyada keli awa mar waxaa laga yaabaa nin wuxuusan ahayn in lagu sifeeyo fiiriya nin bakhiilaad dhihi kartaa amaratu birajulin kariim marka kariimnimadii macno oo asig ku dhex jira ma ah laakiin macna araadahu lmutakalim waay intaasaan ujeeda almuhim min alaqraad alatii yu'taa biha annactu nactiga waa in macno loo keenaa marka waxaa layidhi takhsiisa ugu horeeyo madxi baa yaa ku xigo waxa weeyaan dami baa loo keenaa oo acuudu billahi shaytaanka rajiima lagu sifeey bimacnaa dami waay oo asigoo la caynay taraxum baa loola yimaadaa marartu bizaydin almiskiini aada leedahay walitaakiid baa loola yimaadaa in la adkeeyo amsi daabiru laa yacuud hadaa tiraahdi amsi daabiru laa yacuud shalaydii tagtay sooma noqonayso amsidii addaabiraad ku sifaysa waxaa kaloo loola yimaadaa atacmiim oo waxaad leedahy yarzuqu llahu kula cibaadihi aaaina wlcaasina alaaiciina waalcaasina waxa weya tacmiim waay marka adiga waxa weeyaan markii nacti lala imaanay laabudda wa an yasxabaha qaradu min aqraadi lmutakalim udajeedada uu ka leeyahay waa maxay marka sidaas wuxuu leeyahy musanifka markaan nacti tacriifkiisa kaas weeyaan axkaamtiisuu inta ka galayaa walyucطa fi اtacriifi wاtankiiri ma lima talaaka mrur bqowmi kurama walyucطa ha la siiyo man nactigii fi tacriifi iyo watankiiri maa ha laga siiyo oo limaa xugu oo isim u sugnaada talaa ou raacay mithaalkiina ka murur mar biqowmin mar qowmo kuramaa fiiri markaan wuxuu ku leeyahay nactiga dambo hala siiyo xugumka xagga macrifada iyo xagga nakirada kan ka horeeya wuxuu yahay haddii mancuudka nakiro ou yahay nactigana nakira waa in laga dhigaa mancuudka hore hadduu macrifo yahay kan dambeo nactigeena waa in macrifo laga dhigaa ama nakira siduu kan hore yahay walyucta marka nactigii hala siiyo sifadii hala siiyo labada isku mid waa fi tacriifi watankiiri xagga macrifaynta iyo nakiraynta maa xugum ha la siiyo limaa isim u sugnaaday talaa uu raacay isimka horeu raacay wuxuu leeyahay macrifo iyo nakira kan dambana hala siiyo mithaalkii kamrun biqowmin kurama fiir biqowmin nakirawa kuraman nakirawa lama dhihi karo marartu biqowmin alkurama ma dhihis qowmkii oo nakiro eh sifadii alkurama macrifa kama dhihi kartid walcagsu sidaas oo kale waa ma dhihi kartid kamrun oo al aan wadanin kan hore inaad macrifaysa ka dabana manakr laakiin waxaa weyaan ama waxaad leedaha bilqowmi lkuramaai ama biqowmin kuramaa labadaasaa ku banaan yajibu an yakuuna annactu calaa xasabi maa calayhi mancuutuhu nakiratan aw macrifa intaas buu musanifku ujeeda marka waxaan fahamnay haddii nactiga laba qayba u qeybsamaaye nactiga haddii uu yahay nacti oo xaqiiqi ah iyo nacti sababi ayuu kala baxaa haddii nactiga nacti xaqiiqi uu yahay yatbacu mancuutahu fi arbacati min cashara icraabtuna wuu ka raacayaa icraabta ilan saddex weeyaan isimka horo ama waa marfuuc ama waa mansuub ama waa majruur midow ka raaca saddexdaas isimka hore ama waa mufrad ama waa tathniya ama waa jamac saddexdaas midow ka raacaya lixaad joogta asna labu ka haysta macrifada iyo nakiradana midow ka raacaya waa saddex sideed uu ka raacay <clears throat> mudakar iyo muanahnimo midow ka raacaya afartaas yu tobankii ka raacay tobanka waxaaway saddex awjuh licraab a iyo saddex mufrad iyo tahniya jamaca lix tacriif iyo tankiir sideed tadkiir iyo taaniid toban wa tobankaasu wuxuu ka noqon karaa mancuudka hore afaruu ka noqon karaa liannahu fii aanin waaxid ma noqon karo macruuf fi aanin waaxid marfuuci mansub majruur ma noqon kara mid waa ina ka noqda hadana mfradii taniya ay jamc hal mar wadama noqon kara miduu ka noqonaya macrifa iyo nakir hal mar islama noqon midkoodu noqonaya mudakar iyo muanath mid unbuu ka noqon karaa marka tobankaas iyo mancuudka horo afar ka noqon karaa afartaas iyo wuxuu ka raacayaa nactigiisaan dambane afartii buu ka raacaya marartu birajulin kariim hadaa tiraahdo mufradnimadi waa ka raacay hoos dhigina wuu ka raacay ayib jarki wuu ka raacay nakirana wuu ka raacay intaa weeyaan marka walyucطa hala siiyo nactigii fi tacriifi watankiiri xagga macrifaynta i nakiraynta maa xugum halaga siiya limaa isim usugnaada tala ou raacay isimka ou raaco mancuud ka hore ah haduu macrifo yahay haduu nakiro yahay midkuu ka yahay hala siiyo kamrun biqowmi kuramaa markaasuu wuxuu ku yidhi wahwa <clears throat> lada tawxiidi watadkiiri aw siwaahumaa kalficli faqfumaa qafow marka kii hore waxaan soo niriyey idaa kaana nactu xaqiiqiyan yatbacu mancuutahu wa yutaabiquhu fii arbacati min cashara waa soo dhaafnay inta wuxuu ka hadlaa nactiga la yidhaahda sababi nactiga sababi waxa weeyaan markii uu goto isim daahir ah haddii uu goto waxa weeyaan eh, waxaa la yidhahdaa sababi kiibuu hadda musanifka noogaga hadlaya markaasuu wuxuu ku yiri walyucطa wahwa nactigii lada tawxiidi mufradaynta iyo watadkiiri nimaynta oo mudakar laga dhigo aw siwaahumaa labadaas wixii ka soo haray kalficli bou la mid yahay ee faqfu raac maa qafow dadkii ka horeeyey waxay raaceen raac <clears throat> marka fiiri faqfu maa qafow marka nactigan waxaa la yihahdaa nacti sababi ah weeyaan musanifka maadaama nactiga sababiga uu iska waadix yahay yuu ishaara bas uu ka bixiyey inta kalena wuu ka tegay laakiin nactiga markuu sababi yahay waxaa la yidhaahdaa wahwa maa idaa rafaca daahiran isim daahira ou gutay nactigii naftigiisi oo kii hore ecraabti ku raacay yaa camila camala ficlihi oo kale markaasuu wax gotay saas marka haday noqoto waxaa lagu leeyahay wahwa lada tawxiidi wاtadkiiri aw siwaahumaa kalficli faqfu maa qafow wahwa nactigii lada tawxiidi midaynta markii uu mufradnimada haddii aan qaadano iyo wa tadkiiri mudakarnimada aw siwaahumaa kalficli buu la mid yahay faqfu raac maa qafow haddii uu macnaha hadii uu raaco nactigii haduu sababi noqdo kan hore wuxuu ka raacayaa shan mid ee labuu ka raacaya kan hore icraabta waa inuu ka raaco ilaa nacti eh, oo xaqiiqi maba noqonayo ko midda labaadne wuxuu ka raacayaa xagga macrifada iyo iyo iyo iyo nakirada marka nactiga hadduu sababi yahay mancuudkiisa horo icraabtana wuu ka raacayaa saddexdii icraabteed miduu ka raaca kan hore wuxuu ka yahay tacriifka iyo tankiirkana miduu ka raacaya intii ka soo hartay oo tobankii kale ahayd xaggii ifraadka iyo xaggii maxaan ku iraadaa allahuma salli calaa muxamed tadkiirkii wuxuu ka raacayaa isimka dambe fiiri markaan miithaalkaad ku gara doontaay hadaa tiraa marartu birajulin xasanatin ummuhu hadaa tirahdid rajulkoo xasanatin ummu hooyadiis ay wanaagsan tahay <clears throat> aw wasmi maa bihi ictalaq waay marka marartu birajulin xasanatin ummuhu hadda xasanadaas waa sifo rajulkii bayna sifo u tahay waxay ka raacday icraabta marartu birajulin xasanatin waa isla hoos dhigan yihin waxaa kaloo ay marka saddexdii icraab miday ka raacday midda labaad xasanatin nakira waa rajulna nakira wa labadaasna way iska raaceen laakiin markii la yidhaahdo tadkiir iyo tathniya markii la yidhaahdo waxa weeyaan kalficli ficilka oo kala laga dhigaa xasanatin hadday booskeeda ficil ahaan lahayd ficil horta lama tahniyeeyo lamana jamciyo mufrado weligiis laazima walow kaana faaciluhu muthanan aw majmuucan waataan hore usoo sheegnay ayib hal qaacida weeyaan marka hadduu nactigi sababi noqdo nactiga yulzamu lifraad ko mid walow kaana marfuucuhu jamcan waxaad leedahay marartu birajulin xasanin abawaa xasanin aw bimra'atayni xasanin abawaahumaa aw marartu birajulin xasanin aabaauhum aabaa'uhu aada dhihi karta marka waxaa lagu leeyahay xaggii tadkiirkii na wuxuu ka raacayaa isimka ka dambeeya iyo taaniidkii hadda fiiri xasanatin waxay muananimada ka raacday ummuhu ummadi maadaama uu faacilkii godi u yahay haduu ficilka faacilkiisa muana xaqiiq u yahay yalzamu ilxaaqu taai taniih marartu birajulin mudakar waay xasanatin muana waa xasanada waxay raacaysaa midka ka dambe khulaasat lqowl waxa weeyaan isimkii hadii uu oo nactiga hadduu daahir goto mancuudkiisa wuxuu ka mutaabaqaynaa icraabta iyo xagga tacriifka iyo tankiirka inta soo hartay oo tadkiirka iyo taaniidka iyo ifraadka iyo tahniyada iyo jamcine xukumkiisa waxaa loola dhaqmaa xukmu lficli idaa rafaca isma daahiran isimka hadii uu goto ficilka haduu goto xukmu lficli idaa rafaca daahiran ficilka hadii uu goto faacil daahir ah ficilka mufradnimaa la laazimi jiray nactigana laazimu noqona walow kaana marfuucuhu tahniyatan aw jamcan ko midda labaad haddii faacilka ficilka faacilkiisa muanath uu yahay ficilkana waa la ta'niihi jiray kanna waxaa weya nactiga waa la ta'niihinaa lianna marfuucahu muanath intaasuu hadda musanifka wahwa nactigii lada tawxiidi watadkiiri xagga haddii laga fiiriyo mufradnimada iyo mudakarnimada aw siwaahumaa jamci tawxiidkii muqaabilkiisi jamc waa tadkiirkii muqaabilkiisana taaniih waa siwaahumaa kalficli buu la mid yahay oo waa maxay ficil sidii towxiidka loogu laasiminayo walow kaana faaciluhu muhanan kadalika annactu sababi asagana waxaa loo laaziminaya ifraad kow tadkiirka iyo taaniidkane ficilkuu la mid yahay oo haddii faacilkana mudakar uu yahay waxa weyaan iyadana waa la mudakarayna marartu birajulin xasanin abuuhu maadaama midku godana abuuhu ou mufrad mudakar yahay xasaninna waxaa laga dhigayaa ficil oo macnaha oo aan calaamatu taaniid wadanin haddii xasanatin ummuhu la yidhaahdane ficilka hadduu faacil muanath goto sidii taa taaniih loo gelina loo gelina ficilkana saasuu lamid yahay khulaasat lqowl waxa weeyaan wasfiga la yaqaano fiiri akhrijna min hadihi اlqaryati الظaalimi ahluha fiiri min alqaryati الظaalimi ahluha qaryadii oo hadirtaan ah muanath iyo aaalimi lagu sifay qaryado aaalimi ahluhaa marka fiiri min alqaryati aalimi alqarya iyo aalim waxay ka midaysan yihiin icraabta akrijnaa min hadihi alqarya aaalima alqaryana waa macrifo aaalimina waa macrifo waa iska waafaqsan yihiin kan hore icraabta ka raacay midda labaad aaalimi waxa weeyaan macrifo kan horna waa macrifo midka labaadna waxaan idhi waa isla hoos dhigan yihiin icraabtana waa ka raacay ayib laakiin xaggii tadkiirkii iyo taaniidkii wuxuu ka raacay midda ka dambeeya aaalimi waxaa lagu goday isim faacil wa ahluhaa asaa gotay maadaama ahligii uu mudakar yahay sifadan aaalimi ah midkay godatay ku raacday oo hadii maanta la dhihi lahay dalama ahluhaa aa la dhihi lahay ficil hadduu yahay liannu maadaama faacilkii mudakar u yahay kanna in mudakar laga dhigaa waajib ah marka kaas dambuu ka raacay xagga eh, maxaan ku ihahda eh, ifraadkane adaalimi mufradaa laga dhigay jamicina fiiri midku gotayna jamac waa looma fiirinin liannahu hadduu ficil meesha dhici lahaa walow kaana faaciluhu muhanan aw jamcan kaana yalzamu lifraad kaanna saasuu la mid yahay markaasuu axkaamtii wuxuu ku leeyahay wancad bimushtaqin ka sacbin wadarib wa shibhihi kada wadii walmuntasib marka musanifka inta wuxuu ka gelayaa alashyaa alatii tasluxu an takuuna nactan limaa qablaha markaasuu wuxuu ku yidhi wancad sifay bimushtaqin mid mushtaq ah wax ku sifeey ka sacbin iyo wadarib waa isim faacil ka sacbin mid adag kaljacdi shacar ou lamid yahay sacuba sacban ama saciba sacban waa isim faacil waa sacb iyo wadaribin daribna isim faacil waay iyo wa shibihihi kana wixii lamid ah wixii oo mushtaqaadkii asmaa lfaaciliin asmaa lmafcuuliin sifaat lmushabaha almubaalaga waxaasoo dhan waxaa weeyaan waxay noqon karaan sifo ayib kadaa wadi <clears throat> wa shibhi ku nisbay kadaa oo kale weeyaan kadaa wa kadaana ku nisbay asmaau ayadana waxay dhici kartaa sifo iyo wadi wadiina ku nisbay oo bimacna saaxib ah marartu birajulin dii maalin hadaa tirahdid rajulkoodii maalin ahayd ay saaxibu maal wاlmuntasib midkii la nisbayne wax ku nisbay marartu birajulin soomaaliyin hadaa tirah marartu birajulin cadnaaniyin haddii mid loo sifeeyo wax waa ku ansixi kartaa marka inta mawsuuf dhici karta waxaa weeye inta sifa dhici karto almushtaqaat oo waxa weeyaan asmaa lfaacili wixii hadda aan kuu tiriyey ayib <clears throat> midka labaad waxaa kamida a wax lagu sifay karo liannahu eh, aljaamid midka labaad aljaamid almushbih lilmushtaqaat mid jaamid ah oo mushtaqaadka oo shabahay asmaa ishaara a ah, kamid eh. hadaa tira marartu bzaydin haada zaydko haadaa baad leedahay bimacnaa waxay qabtaa almushaari ilayh macnaha ay ishaara turinsanaysaa mushtaq ah waxaa lamid e eh, duu oo kale oo bimacna saaxib ah hadaa tirahda marartu birajuli dii maalin bimacnaa saaxibi waa jaamid laakiin mowqiceeda ism mushtaq ahaa dhici karo marka waxaa weyaan jaamid muawal bilmushtaq waa ayib waxaa lamid ah almansuub si hadda aan kuu sheegay maratu birajulin qurashiyin bimacnaa qurashkaas hadeertaa waa ismi jaamid ah laakiin waxay macno qabtaa ay muntasibin ilaa quraysh muntasib waa ism faacil marka ima an yakuuna annactu mushtaqan aw muawalan bilmushtaqi labadaas midkood hadduu mufrad yahay ayaa lagu sifayn karaa midda saddexaad waxaa weeyaan jumlaa wax lagu sifayn karaa asaa jumlada noo keeni doona taas dib aanu dhigno marka inta wuxuu kugu sheegay aladii yaqacu wasfan ima an yakuuna mushtaqan aw muawalan bilmushtaq wancad nactiyey bimushtaqin mushtaq waxaad ku nactiyeysaa wancad ku nactiyey bimushtaqin ku nactiyey isim mushtaqaa sifa ka dhig mithaalkeedi ka sacbin wadarib laba ism faacil waa io wa shibihi midkaa wax shabaha ism faacilyaa shabaha asmaa lmafcuuliin asmaa alfaaciliin asmaa sifaat almubaalaga wixii lamid ahay oo dhan waay ayib kadaa wadi kadaa waxaa lamid e wadi iyo wlmuntasib di ama kadaa ku sifay wan cadbi mushtaqin ku sifay wa kadaana ku sifay ismu ishaaradii waay wadiina ku sifay oo bimacna saaxiba ah ama mawsuuladii marartu birajulin ama bizaydin duuqaama haddaa tiraahdi bimacnaa waxay ka dhigan tahay marartu bizaydin ay alqaa'imi ku dhigan tahay duuqaamadaasoo dhamay waxay ximbaarsan tahay alqaa'imi marka diidi mawsuula ha noqoto ama eh, ha noqoto eh, bimacna saaxib ayna wax ku sifay wاlmuntasib almansuubu ilaa yaai اlmutakalimi aw ilaa yaa waxa weeyaan <clears throat> ilaa yaa in loo nisbay ku sifay nisbada ma aha yaa keligeed shardi uma aha wax kalaa lagu nisbayn karaa oo facaal iyo eh, facuul iyo ay leedahay nisbada shan owsaan ay leedahay marka taasna waxa weeyaan wax baa lagu sifeyn karaa marka haddii mufrad uu yahay waxa sifa dhacayo laabudda an yakuuna mushtaqan aw muawala bilmushtaq ayib waxaa marka imaan kara laba kale jumla iyo masdara wax lagu sifeeya waa noo imaanay labadiiba asigaa musanifka sheegi doon markaasuu wuxuu ihi wanactuu bijumlati munakara fa ucdiyat maa ucdiyathu khabara wanacatuu way ku sifeeyeen bijumlatin jumlabay sifa ka dhigeen munakaran xaal uu yahay mancuudkii fa ucdiyat jumladii waxaa lasii sifada dhacday maa ucdiyatu wixii lasii khabaran markay khabarka ahayd waxaa leeyahay jumlo wax waa lagu sifayn karaa laakin bishardi horta an yakuuna almancuut اlأwal munakaran waxaa la yidhahdaa aljumalu wa shib jumulaat wa shib jumlaat bacda الnakiraati nucuud wa bacda almacaarifi axwaal sidaas weeyaan markaasuu ri wanacatu way sifeeyeen bijumlatin jumlahay wax ku sifeeyeen munakaran xaal uu yahay mancuudki jumladi ma aha nakiro laakiin mancuudka ay raacayso iyo jumlo ah fa uciyat jumladi waxaa la sii markay sifa dhacdo maa uciyatu khabara markay khabar noqoto wixii la sii jiray oo xugum ah yaa la siinaya markaa saddex shardi bay leedahay markay sifo noqonayso marka ugu horeyso mancuudka waa inuu nakiro yahay laakiin jumladii hadday raacda macrifo xaalay noqonaysaa waa kow midka labaad an tashtamila aljumla calaa damiirin yarbituhaa bilmawsuufi jumladii waa inay haddana damiir ximbaarsan tahay damiirkaas oo midka hore ku xirayo midka shardiga saddexaad an takuuna aljumlatu khabariya bmacnaa muxtamila lisidqi wاlkadib oo jumla طalabiya oo nahyi iyo istifhaam iyo e, ay ku jiraan inaysan noqonin saddexdaas shardi markay hesho yo jumladii yumkin aw taslux an taqaca e, maxaan idhahdaa e, sifatan shardiga u horeyso mancuudkeeda waa inuu <clears throat> munakar noqdaa midka labaad waxa weeyaan inay damiir wadataa midka saddexaadna waa inay khabariye ay tahay oo ay dalabiye ahayn marka mithaalkeeda fiiri haddaad tirahdid marartu birajulin rajulkoo qaama abuuhu haddaad tirahdid jumladan qaama abuuhu waxa weeyaan jumlo oo sifo dhacday marka ugu horeysa shardiga hore ka fiiri mancuudka waa rajul waa nakiro kow jumladan qaama abuuhu damiiray wadataa oo abuuhu damiirka ku jir rajulkay u laabanaysaa shardigii labaad shardiga saddexaad qaama abuuhu jumladan jumla oo alabiya ma aha jumla khabariya waay liannahu waxa weyaan inuu been i run waa noqon kartaa laakiin haddaan ku iraada ishrab ilmaa biyahan cab haddaan ku iraada been i run lama dhihi karay marka fiiri marartu birajulin qaama abuuhu jumladaas waxawa jamiic shuruud waa mutawafira wa min dalika qowl llahi tacaala wa aayatu lahum alleylu naslakhu minhu nahaara aayaddaas waxaa laleeyahay haddii isimka horo hadda naslakhu minhu nahaara jumladaas sifaa laga dhiga lyidhi maca ana leyla waxa weeyaan marka say ku dhici kartaa haddii liraa waaytu lahum leyla aan u yeelnay habeenkan aadu naslakhu xaal aan siibayno minhu anahaara la yihahda dhib ma laakiin waxaa leeyahay asha jinsiyada ah oo tufiidu lcumuum midka madquulkeeda ma macrifay u faaideysaa mase tacmiimay u faaideysaa marka waxaa laleeyahay asha jinsiyada waxay gasha huwa munakarun macnan wain kaana mucarafan lafdan dad sidaas ka dhigeen ayb khulaasat lqowl waxa weeyaan fa ucطiyatu maa ucطiyatu khabara waxa weeyaan jumladaas markay dhacayso sifo intaas shuruuda loo shardiyaa laakiin haddii ay wax yimaadaan oo u muuqdo inay macrifo yihiin jumlada ka dambaysana sifa ay tahay ima an yuawal wa ima an takuuna aljumlatu thaaniya xaalan laa sifatan labadaas miday noqonaysa ayb markaasuu musanifka wuxuu ku leeyahay wanacatuu bijumlati munakara fauciyatu ma uciyatu khabra faucطiyat ma ucطiyatu khabra wamnac hunaa iqaaca dati طalabi wain atat falqowla admir tusibi wamnac reeb hunaa meeshan waxaad reebtaa iqaaca daati طalabi jumlada طalabiyada ah inay meeshan dhacdo reeb jumlada طalabiyada ah wa in atad hadday timaado meeshii sifada laga rabay jumla alabiya hadday timaado falqowla fa adbir qari alqowla qowlkii tusib waad asiibaysaa tan qaacidadii horo you hadda wax ka soo reebaya oo wuxuu ku leeyahay jumlada alabiyada ah alabiyadaas waxa weeyaan jumla amar ahuu musanif kala jeeda laakiin marna alabiya waxaa loo jeedaa nahyiga istifhaamka tarajiga tamaniga kuwaa sifa ma dhacan ma joogo jumlada oo alabiyada ah bimacnaa ficilka amar ku timiday qowlka raajixa khabar waa noqon kartaa zaydun idribhu haddii la yidhaahdo zayd mubtadaa laga dhiga idribhuna khabara laga dhigi karaa qowl jumhuur sidaasay qabaan marka fiiri jumladii alabiyada amarka ahayd khabar waa dhici kartay intana wuxuu ku yiri jumlo kastaoo sifo dhacdo markay khabariye ay ahaa jirtay waxay eh, banaanaa jirtay ku banay waxaa laga fahmi karaa markaas jumladii dalabiyada aheyd khabar hadday dhici kari jirtay intana sifo inay ku dhici karto tiibuu ka daba tegi marka kulu jumlatin saalixa an taqaca khabara limubtadain yaslixu huna an taqaca sifatan limawsuufin qaacidahu soo siiye marka madaxi waxaa noogu jiro jumladii ficilka amar ahayd khabar way dhici karta cala alqowl asaxiix cinda aljumhuur marka ma dhici kartaa sifo markaasuu yidhi meeshaanay ku kala tagsan yihiin jumlatin taqacu khabara yasluxu an taquura wasfan ila ida dalat cala alamri fahiya taslixu an taqaca khabara walaa taslixu an taqaca ish sifatan saasuu musanifku u markaasuu wuxuu ku yidhi wamnac reeb hunaa meeshan iqaaci daati alabi midka dalabta u saaxibka riditaankeedu inta sifaay dhacda reeb wa in atad hadday timaado jumla dalabiya hadday timaado iyadoo wasfi ah falqowla admir fa admir qari alqowla qowlkii qari tusib waad asiibaysaa ayib oo haddii la yidhaahdo eh, hadii aan idhaahdo marartu birajulin idribhu hadaan idhaahdo marartu birajulin idribhu waxay u ekaatay idribhudaas inay jumlo tahay wa fi lwaqti nafsihi sifa lirajul kayfa yumkin macnihiina bal fiiri marartu birajul inaan soo maray idribhu garaac bal fiiri macno ahaan sida isu qaban karto markaasa waxa leey saas hadday tahay waxaa waajib ah inaad qowl qarisid oo waa maxay markaa marartu birajulin maquulin fii milihi idribhu marka idribhu marka sifa ma dhicin laakinahaa macmuula limaquulin huwa صفة lilmawsuuf marka ayada marka mubaasharatan ma dhicinaa lagu leeyahy sifo laakiin waxay waxaa ku camal falay sifo meesha ka qarsa oo ku qarsan oo mawsuufkaas la sheegay sifo u noqonaysa ida macmuul u noqotay marka marartu birajulin maquulin fiihi idribhu nin astaahila oo dadka markii la arkay in la garaaco ku haboon un baan soo arkay baad leedahay ayib sidaad ugu badbaadid jumla alabiya ah a wasfi laga dhigay saad ugu badbaadid yaa tawiilkaasaad la imaanaysaa maquulin fiihi baad soo qadaraysaa sidaasuu leeyah waxaa laga mid dhigay qowl shaaciri xataa idaa jana dalaamu wakhtalat jaa-uu bimadqin hal ra-ayta di'ba qad qowlkaasaa loo daliishto waxaa layidhi xataa idaa jana dalaamu mugdiga markuu macnaha nagu habsaday oo wakhtalata uu isku darsoomay jaa-uu waxay la yimideen bimadqin barax hal ra-ayta dhiba qad weligaa macnaha dhurwey ma aragta fiir hadda halka uu isqabalaayahay jaa-uu bimadqi maraxay la yimideen hal ra-ayta dhiba qad hal waxaa weeyaan haddaan jumlada ay gashay dalabiya la yihahda istifhaamaa galay laa tasluxu an taqaca eh, sifatan limawsuuf oo madqiga ah markaasaa waxaa laleeyahay waxaa laleeyahay jaauu bimadqin bay la yimaadeen maquulin fiihi loo yiraahdo hal raayta ayta diba qad beytka macnihiisa waxaa weeyaan inaa wuxuu ku tilmaamaa qowm inay bukhalo yihiin maalinaan u imid buu ku leeyahay maalintii oo dhan waxba iima ayna qadimi raashiin la cuno habeenkii bay ila sugeen marka habeenkii mugdigiisii uu isku dhex yaacay yaa waxay ii keeneen caano yar lan maalintii haddii la keeni laha caanaha nooceeda la arki laha saasay diidayeen habeenkii ila sugeen yiri habeenkii markii la gaaray bay caano barax ii keeneen caanihii haba la barxee biyiya inta laga badiyey ay caannimada ka baxeen ay midib dhurwaay ay yeeshteen caana haddii laga badiyo cadaantina waa ka baxayaan biyo saafinana ma gaarayaan marka waxawaaye boor bay yeeshanayaan marka caano la yidhaahdo war nin yahow ma aragtay haa midib dhurway caano u eg iyo i keeneen caano laga yidhaahdo marka jaa-uu bimadqin madqigaas waa nakiro yaxtaaj ilaa sifa jumladan ha ra-ayta waa jumla alabiya o istifhaama ku jira hadday saas tahay ayada laa taslux an taquuna sifata lilmadqi markaasaa liyihi falnajcal hadihi ljumla ha ra-ayta diba macmuulan dheh macmuulan limaquulin maxduuf wahwa aladii huwa sifatu lilmadqi jaauu bimadqin maquulin fiihi hal ra'ayta di'ba qad saasay noqonaysaa mida labaad musanifku wuxuu uri wanacatuu bimasdarin kahiira faltazamu lifraada wاtadkiira ayib intana waxa weeyaan kii afaraaduu kaaga sheegaya wuxuu leeyahay wanacatuu way ku nactiyeeyeen bimasdarin masdar kathiiran wax badan faltazamuu waxay laasimeen alifraada in la eh, mufradeeyo iyo wtadkiira in la nimeeyo mudakar laga dhigo yacni masdarka mushtaqaadka ka mid ma ah wa maca daalika siduu xaal u dhacay wa masdarun munakaru xaalan yaqac bikahrati ka baktatan zaydun alac waataan hore usoo nari sidaas oo kale wuxuu leeyahay yasluxu an yaqaca almasdaru sifatan limawsuufin laakin bishardi ifraadihi wa tadkiirihi intaasaa loo jeeda walow kaana mancuutuhu muhanan aw majmuucan wanacatu marka masdarkii waxaad leedahay haadaa rajulu cadlun wa haadaani rajulaani cadlun wa haaulaai rijaalu cadlun aada leedahay fiiri sababta waxaa leeyahay masdarka walow kaana jaamidan laakinahu muawalu bilmushtaq yaa loo yeelay oo haddaa tiraa hada rajulu caadil cinda alkuufiyiin waxay leeyihiin hada rajul cadlun cadlun waa masdarkii haddaa tirahdid waxay noqonaysaa hada rajul cadlun ay ay macnihii ka dhigan tahay ayib basriyiintana waxay leeyihiin ma ahan hada rajul cadl hadii layihahd rajulu duu cadlina la qadaraya haddii cadliga isim faacil ku awishid oo bimacnaa caadil aad tirahdid muawal bilmushtaq waa hadaa tira cadlun bimacnaa duu cadlin waayo waqaca mowqica maa huwa qaabilun lian yakuuna mushtaqan labadiiba sidaas awgeed yaa masdar wax loogaga sifeey fiiri markaasa waxaa la yihi wanacatuu bimasdarin e, kathiira masderkii wax badan baa lagu sifeeyey laakiin maxay sameeyeen waa inuu asiga weligiisba uu mufrad iska ahaada weligiis waa inuu mufrad ahaada looma fiirinayo mancuudkiisa kama raacay ayib marka maxaad leedahay marartu birajulin cadlin wa birajulayni cadlin wa birijaali cadilin rag oo caadiliin ah soo maray macnihina jamcu ka yahay sidaasaa laleeyahy wanacatu way nactiyeyeen oo way ku sifeeyeen bimasdarin masder bay sifa ka dhigeen kathiiran wax badan faltazamuu way laasimeen markaas uu masderka ay sifa ka dhigeen alifraada lahu inay mufradeeyaan io watadkiira inay mudakireeyaan ay laasimeen oo lama fiirinayo baa laleeyahay mancuudkiisa jamac iyo tahniya looma fiirinayo oo waxa weyaan walow yani yabqa almasdaru mufrada mudakara walow kaana matbuucuhu muhanan aw jamcan sidaas waay ayb markaasuu musanif ku yiri wanactu gayri waaxidin ida khtalaf facaaطifan fariqhu laa ida talaf wanactu gayri waaxidin mid aan hal ahayn ida اxtalafa hadduu iskhilaafo facaaifan fafariqhu kala gey caaifan xaalata kii isku cadfayo laa ida اtalafa hadduu isku dunma ma aha hadda waxaan gelaynaa meeshan idaa kaana almancuutu mutacadidan mancuudki kii hore waay nactigana ka damba waay marka mancuudki yaa batay marka labo buu noqday saas hadday tahay nactigoodaa la fiirinay nactiga ma iswaafaqsan yahay mase waa kala duwan yahay mathalan laba ninaad soo martay labada nina laba nin oo macnaha deeqsi awaay ah waay waxaad leedahay marartu birajulayni kariimayni lannahu hadda mancuudkii mutacadid ou noqday laba nin aad soo martay hal nin maaha rajul ma ah mancuudkii marka hayru waaxid waay midan hayru waaxid en ama waa tatni ama waa jamac ko nactiga fiiri markaan nactigoodii ma iswaafaqsan yahay oo laba nimoo deeqsia laba nimoo cilmi badan laba nimoo caaqiliin maratu birajulayni caaqilayni aad leedahay wmarkaa waa iskeenaysa labadii nin midna waa deeqsi midna waa bakiil marka haddii aad tiraahdo maratu birajulayni kariimayni beenaa sheegtay liannahu midkoodna bakiil waa midna waa kariim maxaa la samaynayaa fafariqhu caatifan markaas labadii sifa kala gay marartu bizaydayn alkariimi wاlbakiili fiiri marka nactigii waad kala geysay alkariim iyo walbakhiir labaad ka kala dhigtay markaad laba kala dhigtay yaad haddana isku cadafto waaw baad dhex dhigtay oo ma dhihin marartu bizaydayni alkariimi albakhiili ma dhihin liannahu saas haddaa tiraahday midow ka yahay lama ogo marka waaw baad ku cadfaysaa marartu bizaydayni alkariimi walbakhiili markaasuu ku yihi wanactu gayri waaxidin midan waaxid ahee nactigiisi mancuudki waaxid ma aha muhana i jamac waay ida اkhtalafa nactigi hadduu iskhilaafo fafariqu kala geey caaطifan xaalatay kan isku cadfaayo hadda azaydayni alkariim wاlbakhiil waa kala geynay markaan kala geynay oo alkariimayni ma dhihin albakhiilaynina ma dhihin oo taqliib ma samayna waan kala geynay markaan kala geynaan xaraf cadafaan dhex dhignay alkariimi wاlbakhiili baan iri laa ida talafa hadduu nactigii isu dulmo uu isku macno yahay ha kala geynin waay laa idaa talafa hadduu isku dunmo ha kala geynin laba soo martay labadii nin laba caalimiin waay markaas maratu birajulayni ama bizaydayni alcaalimayni aad leedahay labadii nin oo caalimiintaa soo maray liannahu mawsuufkii mutacadid waaye laakiin sifadii a mid ah marartu birijaalin kuramaa dad lawada yaqaanoo deeqsi ah aada soo martay markaas hal wasanaa laga dhigaya wahaakada markaasuu uri wanactu gayri waaxidin ida khtalaf facaaطifan fariqu laa ida اtalaf wanacta macmuulay waxiiday macnaa wacamalin atbic bgayri istithnaa wa atbic raacsii nacta macmuulay waxiiday macnan wacamalin <clears throat> wa atbic raacsii nacta macmuulay waxiiday macnan wa camalin intaasoo dhan waa isku idaafaysan tahay waxaa lagu leeyahay haddaan kaa kale kuu kala gooyane wa atbic raacsii nacta macmuulay caamilayni laba caamil macmuulkooda israacsii caamileyntoo waxiiday macnan wa camalin macnaha iyo camalkoodana uu midaysan yahay bikayri istithnaa adoon waxba kala geynayni fiiriya waxa weeyaan laba caamil oo isku macno ah mancuudkoodu raacsi labada horta caamil waxa weeyaan waxaa tiri dahaba zaydun waاnطalaqa camrun marka macmuulay hadda zayd iyo camar laba macmuul waay laakiin waxay u yihiin licaamilayni waxiiday macnan wa camalin laba caamil oo dahaba iyo intalaqa ah oo macnahoodana mid ou yahay camalkoodana uu mid yahay lianna dahaba iyo wantalaqa isku macno waay ko camalkoodana waa isku mid oo ficilkana laasim waay kana laasim waay oo mid mafcuul qaadanaya ma aha marka saas hadday noqoto labadii sifana ay isleeyihiin labadiiba markaas kulmiya waxaa tiraa dahaba zaydun waاnطalaqa camrun alcaaqilaani saasaad leedahay sababta waxaa lagu leeyahay camar iyo zayd laba macmuul waay waxay raacsan yihiin laba caamil oo n isku macnaa iskuna shaqo ah saas hadday yihiin sifadii markaas raacsi alcaaqilaani macnaha icraabta ka raacsii wa xadahtu zayda wa kalamtu camran alkariimeyni aad leedahay hadda fiiri xadahtu iyo kalamtu laba laba ficiloo isku macnaa na waayihiin camalkoodana isku mid waayo oo mid kastaba mafcuulu bihi buu qaadanayaa zayd iyo camr laba mafcuul ay noqdeen marka alkariimeyni waa la raacsiinayaa oo icraabta laga raacsiinayaa atbicdaas icraabta ka markaasuu ku yihi wa atbic raacsi icraabta ka raacsii nacta macmuulay waxiiday macnan waamalan wa camalin laba caamil oo macnaha iyo camalka ka midaysan waxiiday bimacnaa ka midaysan labadooda macmuul nactigoodu raacsi icraabta ka raacsi bikhayr istithnaa fiiriya wanacta macmuulay waxiday macnan wacamal laba caamil oo macnaha iyo shaqada ka midaysan labadooda macmuul nactiga raacaya labada macmuul raacsii icraabta ka raacsii haddii haddii aan idhi dahabtu dahaba zaydun waاnطalaqa camrun alcaaqilaani icraabtii ka raacsan tahay zayd waa godan yahay camruna waa goda alcaaqilaani waa godan yihiin gaayatu maa fi lamri kuwaas waxaa lagu goday rafca oo dama daahira kana alifa lagu goday taniya waa waa israacsan yihiin xadatu zaydan wa kalamtu camran alkariimeyni raabti iska raacsan yihiin kana waa mansuub oo zaydan iyo camran waa mansuub kariimeynina waa mansuub ilyaa icraabtiyaan ka raacsiiye markaas sababta waxa weeyaan labadan macmuul oo zayd iyo camar ah waa laba macmuul waxay u yihiin laba caamil oo macnihii iyo eh, iyo shaqadi ka midaysan saas hadday noqdeen koodi raacsi icraabtana ka raacsi weeyaan intaas masalada kale wa in nucuutun kahurat waqatalat muftaqiran lidikrihinna utbicat wa in nucuutun hadda waxaan soo sheegnay markii mancuudka oo hore ou bato kana cagsigeeda waay wain nucuutun wain kahurat hadday badato nucuutun nactiyaal hadday badato waxaal qad talad ay raacday muftaqiran mid u baahan lidikrihinna in ayada loo sheego utbicat waa la raacsiyaa hal mancuut waay ama hal mawsuufa hormaray laakiin sifaad badan ou yeeshtay maxaa tala ah marka waa la kala fiirinaya inuu u baahan yahay kulligood oo asiga in la ogaado inuu u baahan yahay iyo in kalaa la kala fiirinaya hadduu u baahan yahay waa la wada raacsiinaa markaasaa tidhi wa in kahurat hadday badato nucuutu nactiyaal sifayaalkii walxaal qatalad ay raacday sifayaalkii muftaqiran mid u dhibaatoon oo mancuut ah lidikrihinna ayaga sheegitaankooda mid u dhibaatoon hadday raacdo utbicat waa raacsiiyaa waxaad leedahay mathalan marartu bزaydi alfaqihi الshaaciri alkaatibi <coughs> waxaan qadaraynaa magaaladii oo ninkan hadda uu joogay waxaa isla joogto eh, saddex nin oo zayd laysla yihaahdo ko saddexdoodii eh, laba ka mid e waa fuqaha waa labo mid kalena waa shaacir waa saddex marka intoodii ifaadki waa l haddaa tiraa marartu bizaydin alfaqihi waxaa weyaan war saddex faqiiha magaaladan joogto zayd laysla yidhah yaad ula jeedaa lagu leeyahy ashaaciri markaasaa leeyahay ig haddana waa shucara alkaatib haa waa garanay markaan macnaha wuxuu dheeraad ku yahay kaatibnimadii laa axada yashraku fiiha marka maxaa loo dhihi waaye marartu bizaydin alkaatibi keliya maxaa loo dhihi waaye macnaha waxaa lagu leeya bakhasta xaqahu markaas liannahu ninkan inaad kaatib keligiis ku sifaysid wahwa faqiih wahwa shaacir kayfa yumkin hada waa mid midda kale waxaa dhici karta nin kaloo zayd liiroo kaatib ah inuu meeshi joogo laakiin asiga faqiihkaas ma aha markaad alfaqiih ashaacira tiri kii kaatibkaah waa baxay alkaatibi marka zaydka aladii yajmacu bayna alfiqhi wاshicri wاlkaatibi man huwa waa ka ninkaa weyaan marka intuu u baahan yahay oo xataa yatamayaza bihi can gayrihi waa in loo sheego waay nuqto waa taas waqtac aw atbic in yakun mucayana biduuniha aw bacdiha qtac muclina markaasuu wuxuu ku yiri waqtac gooy aw atbic raacsii in yakun hadii uu yahay mancuudkii mucayanan mid oo la cayimay oo la yaqaano biduunihaa nucuudta ama awsaafta la-aanteeda aw bacdihaa bacdigeeda ka gooy aw bacdihaa lagu yaqaanaa dheh iqtac gooy muclinan eh, adigoo muujinaysid macnaha wuxuu meeshaan ula jeedaa haddii nucuud yaa badatay mancuudkana waa waaxid hadduu u baahan yahay waa soo sheegnay waxa weeyaan eh, waa in loo wada raaciya laakiin nucuuddii u lahaa qaarna waa u baahan yahay qaarna uma baahno qaarkuu u baahan yahay waa la raacsiinaa icraabtaa laga raacsiinaa qaarkuusan u baahneenna icraabta waa lagaiqtac macnaha marka lagu leeyahay waxa weeyaan eh, icraabtaa laga bedela maahan asigaa la xadfaa ma aha ixdif kuma dhihin iqطc canhu اlcraab laa tutaabichu calaa icraabihi sidaas waay haddii marka qaarkiis u baahan yahay qaarna uusan u baahnayn saas waay hadduu u wada baahneen waa kulligeed waa laga jari karaa markaasuu ku yihi waqtac gooy oo icraabti u bedel aw atbic icraabti ku raacsii in yakun mancuudkii haddii uu yahay mucayanan mid la raacsiiyey mucayanan mid l oo la yaqaano oo la cayimay biduuniha ayada la-aanteeda maxaa weyaan almancuut laa yaxtaaju ilaa marka haday saas tahay ama ka wada gooy ama wada raacsi ama wuxuu ku yidhi aw iqtac bacdahaa qaarkeed ka gooy muclinan xaal ah mid iclaamina iska tamaamulbeyd waay haddii macnaha idaa taqadama mancuut wa tabicathu awsaaf aw nucuut wa huwa laysa bixaajatin ilayha fayajuusu laka axwaalun halaatha uulaaha an tutbicahaa fi licraab oo marartu bizaydin ashaaciri annajaari alطawiili alqaa'imi waa waa waa intii oo dhan aad u sheegtay waad raacsiisay aw iqطac canha waxaad leeay marartu bizaydin alkaatiba ama alkaatibu icraabti aad ka bedelaysaa ashaacira annajaara almuqria wahaakada waad ka jartay ama qaarkeed raacsii qaarna ka goy marartu bizaydin alfaqiihi shaaciri labadaasaad raacisa markaasaa waxaad leedahay alkaatiba atawiila najaara waad ka goysay intaa kelia unbaa loo jeeda laakiin waxa weeyaan haddaad qaarna raacsiisid qaarna aad ka goysid qaarka la raacsiinayo ayaa la oo haddii aad tidhaahdid marartu bizaydin haddii aad tidhaahdid oo aad saddexdan wasfi inaad midna raacsiisid midna aad ka goysid waxaad leeay marartu bizaydin alfaqiihi kan horood raacsiinaysa markaasaa alkaatiba ashaacira waad ka goynaysa laakiin waxaan banaanen ina tira maratu bizaydin alkaatiba ashaacira alfaqiihi faqiih dambe aad tiriyaa kii horaan icraabta ka raacsina maye bishardi taqdiimi almatbuuci cala almaqduuci canhu intaasaa loo jeeda kaas weeyaan markaan ayib ashcaar badan iyo wax badan ay leedahay laakiin maadaama insaanan ugu wareerin markaasuu wuxuu ku yidhi haddane warfac aw insib inqaacta mudmira mubtadaan aw naasiban lan yadhara warfac gooy warfac god aw insib kordhig inqaacta haddii aad ka jirtid mudmiran xaal aad tahay midkii qarinaya mubtadaan qarinaayo aw naasiban qarinaayo naasibkoo lan yadhara aan muuqanaynin marka qadcigii macnihiisi ma aha in wixii oo dhan ma aragtay maxaan ku irahdaa la xadfa ma ah qaci waxa weyaan mughaayarat اlcraab mawsuufkii icraabtiisa icraab ka duwanaa la siina haddou godnaay waxaa tiri jaaanii rajulu ama jaaanii zaydun alkaatiba fiiri marka waad ka goysa qaci baa la yihahda hadaa tira jaaanii zaydun alkaatibu hadaa tirahda taasna itbaaca la yihahda labadaas lee kala ogow qaci ha u fahmin xadfi ha u fahmin markaasuu wuxuu ku yiri haddii nactiga mancuudkiisa la raacsiyo dhibkamaba jooga khalaas icraabti soo sheegna waa warfac god aw insib nasbi in qatacta haddii aad goysid macnaha nactigii mancuudkiisa haddaad ka jirtid mudmiran xaal aad tahay mid qarinaya mubtadaan adigoo oo ku rafcinaysid waay aw naasiban naasibkoo lan yadhara mathalan waxaa tidhi marartu bizaydin alkariimu hadaa tiraahdeed hadda waxaa weyaan kariimkii qaci baad samaysay bimacnaa anaka lam tutbichu maa qablahu fi craabihi qaciyaa la yihahda marka marartu bizaydin alkariimu marka maxaad ku goday wuxuu kuleeya waxaa lagu godaa mubtada lan yabhara mubtada aan daahiraynin oo macnihii waa maxay marartu bizaydin alkariimu huwa alkariimu fiiri macnihina marka waa ka tahay sifadii icraab ahaana kama raacsano ayib ama waxaad leedahay marartu bizaydin alkariima aa tiri alkariima marka macnihii waxay noqonaysaa amdaxu lkariima marka ama hadaad icraabti ka goysid oo godaal aad u goysid ama nasba aad u goysid haduu godan yahayna mubtada aan la muujinaynin haduu kordhigan yahayna ficil aan la muujinaynin intaas kalia weeyaan waxaa lamid eh, wa mraatuhu haddii qiraa'ada hadirtaan oo abi camrin oo wamraatuhu xamaalat lxaab haddii qiraa'adaas la qaato sifa mawsuufkeeda raacsan craabta ka raacsan waa dhamaatay haddii laakiin qiraa'ada kale oo xafsoo kale aniga aan ka xasuusto wamraatuhu xamaalat alxaabi ah, fiiri wamraatuhu mawsuuf marka macnaheedi waxa waaye adumu xamaalat alxatabi ficila usoo qadaraysaa nasbinay sidaa weeyaan marka laakiin musanifka hadda meesha uu ka caam yeelay ou leeyahay lan yadhara hal yajibu an yurfaca kulu nactin bimubtadain yajibu xadfuhu markaasaa waxaa leeyahay markii uu tusiyo dami ama madxi ama taraxum hadduu tusiyo waxa weeye yajibu xadfu mubtadai hadii laga qadciyo laakiin hadii intaas uusan aheenoo macnaha ay tahay wasfi haday tahay oo marartu bizaydin alkhayaad takhsiis weeyaane in la qariyo waajib ma aha mar kastaba laakiin ficilka in la qariyo markasta waajib waa hadii la nasbiyo markaasuu wuxuu ku yiri warfac god waxaa la godaya waa maxay waxa weeyaan almancuud maya warfac god annacta aw insib nasbi inqaطacta haddii aad ka goysid mancuudkiisa mudbiran xaal midka qarinaya mubtadaan mubtada ama warfac god mudmiran xaal mubtadaan kii qarinayo aw naasiban qarina naasibkoo lan yadhara markaasuu ku yiri wamaa min almancuuti wannacti cuqil yajuusu xadfuhu wa fi kalaam jamiil waaye kalaam jamiil wamaa min almancuuti wanacti cuqil wamaa isim cuqila la gartay oo min almancuuti wanacti ka mid eh yajuusu xadfuhu baa bannaan mid kasta oo nacti ah ama mancuudkii haddii la fahmo yajuusu xadfuhu in la gooyaa bannaan wayaqilu fi nacti wayaqilu xadafkii waa yaraadaa fi nacti nactigii in la gooyo oo mancuudkiisi la baaq yeelo waa yar tahay laakiin mancuudki in la gooyo oo nactiga la baaq yeelo waa badan yahay wamaa shay oo min almancuuti iyo wanacti kamid eh ka mancuudkoo cuqila la gartay ama nactiga iyagoo la gartay yajuusu xadfuhu baa banaan wayaqilu xadafkii waa yaraadaa fi nacti buu ku yaraadaa waxaa kamid a ah baa laleeyahay labadoodii buu musanifki mithaal noogu siiyey waxaa weeyaan an icmal saabiqaatin waqadir fi sard an icmal yani sameey saabiqaatin mid macnaha daboosho fiiri marka an icmal saabiqaatin maxaa wax daboolay markaasaa leeyahay waa sifatan laakiin mawsuufkii a maqano an icmal duruucan saabiqaatin waay marka duruuci waa la xadfay waxaa loo xadfay lidalaalati siyaaq liannahu qisada nabiy llaahi daawuud annahu uliina maxaan ku yidha alxadiid sidii xariirta oo kale yuu ugu shaqaynay markaasuu ilaahay yihi an icmal saabiqaatin waqadir fi sard ayib marka hadda maxay tahay an icmal saabiqaatin xudifa almancuutu wa ubqiya nactuhu wadalika kathiir waa mid weeyaan cagsigiisi waxaa la yidhi qaaluu laana jiئta bاlxaqi qisatu asxaabi albaqar qaaluu laana bay yidhahdeen hadeertaan baad jiئta bilxaqi xaqi aada la timid yani macnaheedii ma aha inuu hadda xaqi la yimid wixii hore uu u sheegay oo idbaxuu baqaratan xaq inaysan ahayn ma ah oo maa lownuhaa markay yidhaahdeen oo inahaa baqaratun safraau faaqicu lownuhaa tasuru naadiriin intaasoo dhan wada xaq ay wada ahaayeen laakiin xaq ay fahmayaan ma ahayn marka waxay u jeedaan qaaluu aana jiئta bاlxaqi ay biاlxaqi اlbayini xaq cad oon fahmi karno haddaad la timid macnaheedii haddii la dhihi lahayn hadda bilxaqidan sifa kama maqna haddii la dhihi waxay noqo wixii ka horeya baatil ahaayeen markaasa sidii loo ogaado wixii o dhan inay wada xaq ahaayeen yaa in meeshan sifo lagu soo qadaray ay laasim noqotay bilxaqi lbayini kii hore xaqa waa ahaa laakin binisbati lahum ayaga uma uusan cadaanin kii ay ku qanci karaan bay heleen markii uu yiriyay baqaradii markii midabyaalkeedii lasii sheegay oo laa tasqi lxartha markii loogu yiri ugu dambayntii maa hiya ina albaqara tashaabaha calayna wa inaa in shaaa allahu lamuhtaduun qaala inahu yaquulu inaha baqarat laa daruurun tuhiiru larda walaa tasqi lxarha musalamat laa shiyata fiiha qaaluu laana jita bilxaqi markaasay yihahdeen waxay fahmi kareena loo sheegay marka waxaa laleeyahay jita bilxaqi min baabi ibqaa'i lmancuuti wa xadfi annacti lidalaalati siyaaq waay marka waa in cuqila wax la garanaya la rabaa laakiin waa iska xadfa lama rabo ayib waxaa kamid a baa layidhi ninkii mirdaas ahay nebiga markuu ku calaacalaya wuxuu ihi falam ucطa shayئa walam umnac wa kuntu fi lxarbi daa tudra'in ou yihi macnaha waxaa weeyaan markii qoladii aqrac iyo eh, qoladii kale boqol bol haqlaad la siiyey asig qeyb yar la siiyey markaasuu abyaad badan ku calaacalaya buu intuu sameeyey waxu ku daba dhigay falam ucta shay-an walam umnac buu ri wax wax macnana layma siinin mana lay diidin buu ri wa kuntu fi lxarbi daatu dra-in anigana dagaalka markan ahay nin macnaha eh, cadowga eh, reebayo macnaha diraaya samayna cadowga iska reebaya baan ahay tudrain bimacnaa yudra'u bihi lcaduwa yaan ahay marka fiiri falam ucطa shayئa cadiima waay ama falam ucطa shayئa daa macnan layma siinin walam umnacna layma diidan marka qaarkeed waxyaalo qofka hadduu ku siiye asagoo kuu diida ay kaaga fiicnaan laheedaa jirto ninkaa xoole waa la sii laakiin waxa weyaan magaca meel inay u gasho ka cabsaday maalin taariikhda ahayd ani adiga maa tartami karno sou nabigana kaa fadilay soo ma arkin ayaa weligiis iyaa hor imaanayso marka falam ucطa shayئa walam umnac shayئan taas mawsuuf waaye waxudifa nactuhu ay cadiima baa layidhi wkadalika qowl shaaciri low qulta maa fii qowmiha lam tiitham yafdulhaa fi xasabi wamiisam uu shaacir yiri low qulta hadaa tiraa maa fii qowmihaa qowmkeeda kuma jiro lam tiitham yafdulhaa fi xasabin wamiisam macnaheedi waxaa waay low qulta fii qowmiha maa fii qowmiha axadun oo mawsuuf ou xadfay axadku ma jira yafduluhaa axadkoo yafduluhaa yani ka ka fadli badan fii xasabi nasab iyo wamiisam quraxda marka mawsuufkii ala xadfay wa ubqiya asifa eh, waa suuragal calaa kuli xaal lakin bishardi an yakuuna macquula lmacna ay mafhuuma min alcibaara sidaasaa la rabaa wmaa min almancuuti wاnacti cuqil yajuuzu xadfuhu wa fi nacti yaqil wamaa shay min almancuuti wanacti kamide kaasoo cuqila la gartay yajuusu xadfuhu baa banaan wayaqilu xadafkii waa yaraadaa oo fi nacti buu ku yaraadaa eh, macnaha waxa weeyaan eh, waxaa kamid a baa layidhi min baabi xadfi nacti ida culima qowluhu tacaala yأkhudu kula safiinati gasba fi qisati asxaabi maxaan ku irahdaa muusa qisati muusa iyo iyo iyo khidr yaa ilaahay wuxuu kaga hadlay in ninkii oo inuu khidr yidhi ya'khudu kula safiinatin gasban safiinada maxaad u dildilaacisay buu yidhi markaasuu yihi boqor baa jiro oo ya'khudu kula safiinatin qaadanay gasban yani manaha xoog kula wareegaya marka haddii kula safiinatin qaadanayo macno maba keeni lahaynba safiinada maxaad u jijibisay jawaab ma u noqon lahayn markii khadri iyo muuse isla socdeen safiinadii baa meel laga bixiyay loox buu ka siibay markaasuu yiri maxaad waxaan u samaynaysaa fasaadka lituqriqa ahlaha laqad jiئta shaycan imran wr wax weynaad la timida dadka in biyaha badda aad ku dilaacisad maad rabtaa markii jawaabtiisi ay timid oo wuxuu ri waraa'ahum malikun ya'khudu kula safiinatin gasban melig baa ka dambeeya oo safiino kasta awood xoogkul ula wareegay marka haddii awood masiifayno kasta hadduu qaadanayo in qori laga bixiyaa macna ma keeni lahayn laakiin macnaheedi waxa waay yaأkhudu kula safiinati saalixati gasban safiinada boqorka waxaa lagu yaqiina safiinada waa fiirnaa mid fiican oo is haysata haddii tahayna dadka waa kala wareega mid xumo jajabsan haddii ay tahayna wuu eh, wuxuu u sameeyey doontii buu ka bixiyey looxi marka markuu meliga ag iska dhaaf wax faa-iida inuu yidhaahdo awgeed yuu ugu talagalay marka xikmadaas nebi muuse uma ayna ka qarsooneed marka fiiri kula safinatin haddaanan saalixatin la qadarin looxa in laga bixiya macna ma keeni lahayn marka siyaaqa waxaa laga fahmayaa inay saalixa macnaheedii ay tahay sidaas marka min baabi xadfi annacti wa ibqaa'i lmancuuti taasa hadal uu ka joogaa oo dad ay diidan yihiin laakiin sida saxiixa ah waxa weyaan waa bannaan tahay ama xadfu nacti ama xadfu lmancuuti wa ibqaau nacti hada kaiir jida umaba baahnaba wax badan in loo akriyo wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin